alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaai walmursaliin sayidina mxamedi wcalى alihi wasaxbi waslem allahuma anfacna bima clamtana waclimna maa yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jirnay kitaabkeeni xusnu muslim iyo adkaartii uu kolba mid markaa iyo munaasabo xagga salaada iyo dabadeedaba uu inoogu soo qaadanayey waxaynu maraynaa aynu ka soo baxnay ducadii rukuucda waxaa ku xigta ducadii ka toosida rukuucda ducaaءu rafci min arukuuc ducadii ka kor noqoshada iyo ka toosidda rukuucda laga toosayey wuxuu odhanayaa samica allahu liman xamida samica allaahu ilaahay waa ajiibay oo waa aqbalay ilaahay liman xamidow ciddii mahadisay waana duco ilaahay ha ajiibo oo ha aqbalo cidda mahadisa mahadiisa ilaahay ha ajiibo oo ha maqlo ha aqbalo bay ka dhigtay waa bace duca iyo baryo weeye waxaa warinaya imaam imaamu iyo muslim ayaa xadiidkan warinaya saxaabiga laga warinayaana waa abu hurayra ayaa laga warinayaa waxaanu tilmaamayaa inuu nabigu salى اllahu عalayhi wasalam kaana rasuul llahi idaa qaama ilى salaati yukabir xiina yaquum markuu istaagay inuu kibaaran jiro allahu akbar odhan jiray uma yukabiru xiina yarkac marka uu rukuucayana allahu akbar odhan jiray uma yaquulu samica allahu liman xamida xiina yarfacu sulbahu min arakca marka uu rukuucdii mada dhabarkiisa ka soo toosiyana marka uu ka soo toosinayo korka soo qaadaynayana samica allahu liman xamida ayuu ku soo qaadayay uu ku soo toosinaya marka uu istaaga ma aha waxa weeye marka uu madaxiisa kor u soo qaadayo ayuu samica allahu liman xamida soo odhanayaa bal weliba u fiirso xadiidkan kale ee imaamu muslim isagu leeyahy abu hurayra halkaasoo a'imadeenna in badanoo ka midana takbiirtu xilligeedu ay ka yar qaldan tahay aba hureyrahi wuxuu leeyahy kaana rasuul lahi sala allahu alay slam wuxuu ahaa idaa qaama ilaa salaati yukabir xiina yaquum markuu istaagaa buu kibaaran jira u xidhan jiray uma yukabiru xiina yarkac markuu rukuucayaa buu allaahu akbar odhan jiray eeg markuu rukuucayo markuu rukuucu jilbaa qabsada ma aha markuu rukuucayaabuu allahu akbar odhan jiray uma yaquulu samica allahu liman xamida xiina yarfacu sulbahu min arukuuc markuu sulbigii dhabarka soo kor yeelayo ayuu samica allahu liman xamida odhanayay markuu qumaatii isu taago waa rabbanaa laka alxamdi oo way inoo iman doontaa markuu istaago uma yukabiru xiina yahwii saajidan markuu sii hoobanayo ayuu allahu akbar sii odhanayaa a'imadeena in badanoo ka midi maxay sameeyaan markuu wejiga dhulka dhigaabuu allahu akbar odhanayaa dadkiina khalal baa ku imanayaa marka waa markaaad sii hoobanaysa ee aad rukuucda iyaad allahu akbar sii odhanaysaay microphone lankaan la doona mee hala doonanin hala doonanine microfonka culimada qaar baaba dee waaba hadalbaaba ka taagan manuu jiri jirin xilligii horabe yani allahu akbarta halkeedii ha ka kaxaynin uma yukabiru xiina yarfacu ra'sahu madaxiisa maruu kor soo qaadayo allahu akbar bu odhan jiray markuu fadhiisto maaha allahu akbartu markuu soo qaadayaabuu allahu akbar odhan jiray uma yukabiru xiina haddana markuu sujuudayabu allah akbar odhanayey uma yukbiru xiina yarfacu ra'sahu markuu madaxa kor soo qaadayo markaa intaa waxaan igu baansiinayaa takbiirta xilligeeda inaad markaad wejiga dhigaysa aanad kimaano taasaa ugu sii daraan welibaa u fiirsatan markuu ayadana wa yukabiru xiina yaquumu min ahintayn bacda aljuluus marka uu sii kacayana dee markaasuu allahu akbar sii odhanayay ee markuu istaagay allahu akbar mu odhanaynin markaa intaas ayaan doonaya inaan baraarujiyo markaa samica allahu liman xamida ayuu odhanayaa u odhanayay ilaahayna macnaheeduna waa samica allahu liman xamida samica macnayaal badan ayay ku timaadaa oo waxa weeye dee waa maqalkii iyo haleelidii oo qad samica allahu qowla latii mar waa fahan iyo kasid laa taquluu raacina waquluu mduna wasmacuu yacni waa fahma oo garta ayay ka dhigan mari waxay noqotaa iyo wixii uu weydiistay oo la siiyo samica allahu liman xamida oo waa tanoo ilaahay wuu aqbalay oo wuu ajiibay macnaa ilaahay aqbalo ha ajiibay cidda mahadisa midna waa qabuul iyo markaa hoggaansano samaacuuna lilkadib kuwa markaa aqbalid badan weeye markaa ta iminka looga jeedaa waxa weeye waa samcu ijaaba wa icطaa'i maa su-il weeye markaa waa inay mashruuc tahay samica allahu liman xamida markuu ah, madaxiisa kor uga soo qaadayo ayayna tusa oo ka hor iyo kadib midnaba aanu odhanaynin ma waxa odhanayaa imaamka iyo qofka keliga mise macalma'muumku lafdiisu waa odhanaya waa masale ay fuqahadu isku khilaafeen oo madhabka imaamu shaafici waxa weeye inuu waa la ysku waafaqsanya horta imaamku inuu odhanayo samica allahu liman xamida rabbanaa laka alxamd qofka kelidaahi inuu odhanayana iyadana waa la ysku waafaqsan yahay laakiin ma'muumku ma odhanayaa mise ma odhanayo masaladaasaa la ysku khilaafsan yahay oo xadiid baa odhanaya markaa maqashaan imaamku yihi samica allahu liman xamida idaa qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbanaa walaka alxamdu idinkuna dhaha shaaficiyadu waxay leeyihiin maca tii aad taqaaneenee dee samica allahu liman xamida ahayd iyo rabbanaa walaka alxamdu israaciyo dhaha bay iyagu leeyihin waa la israacinaya qolyahan kalena waxay leeyihin xanaabilada iyo maye ma'muumku ma lehe ma'muumku samica allahu liman xamida markuu imaamku yidhahdo isagu rabbanaa laka alxamdu ayuu buu leeyahay waa masale markaa fuqadasa isugu khilaafeen waxaa kaloo odhanayaa rabbanaa walaka alxamdu xamda kasiira طayiba mubaarakan fiihi ayuu odhanayaa rabbanaa rabbiga walaka alxamdu mahad ayaa kuu sugnaatay xamdan mahad ayaa kuu sugnaatay kasiiran fara badan wanaxmuduka xamdan waa ku mahadinayna mahadin kasiiran fara badan طayiban oo wanaagsan mubaarakan fiihi oo la barakeeyey waxaa warinaya digriganna imaamu lbukhaari iyo muslim ayaa warinaya saxaabo kala gedisan ayaana laga warinaya rifaaca binu raafic azuraqiy waxa uu leeyahay lafdiga bukhaariga kunaa yowma nusalii waraءa الnabiy salى اllahu alayh wasalam nabiga ayaan maalin la tukanaynay falamaa rafaca ra'sahu min alragca markii uu rukuucdii madaxa kor uga soo qaaday ayaa samica allaahu liman xamidah ayuu yidhi ninku daba tukanaya baa yihi rabbanaa laka alxamdu xamdan kasiiran tayiban mubaarakan fiihi ayuu ayuuna yidhi dee iskamana odhanine nabiga sal la ayuu hore uga maqlay markaasaa wuxuu yidhi markii uu salaadii ka baxay mari lmutakalim waa kii hadlaya sidaa lahaa waa kee markaasuu yihi ana waa aniga markaasaa nabigu salى الlahu alay slm wuxu uhi ra-aytu bidcata wa halaaثiina marakan yabtadiruunaha ayuhum yaktubuha awala waxaan arkay buu hi dhowr iyo soddon malag oo u kala baratamayo koodii marka u horeyso qori lahaa ayaan arkay buuhi qiimaha ay leedahay rabbanaa walaka alxamdu xamda kaiira طayiba mubaaraka fiih hadal yar oo kooban oo aada markaa mutaabacatan linabiy sala la alay sl ad u tidhi oo ikhlaas aad u tidhi baad khayrka intaa legiyo barakadaa ku helaysaan sidaasay markaa wada tilmaamayaan in nabigu sala allahu calayhi wasalam uu odhan jiray oo ay ka sugnaatay waana rabbanaa rabbigii walaka alxamdu mahad baa kuu sugnaatay oo mahadi aday ku sugnaatay mahad dhammaanteed ka la mahadinayo xaalad kastaa tahay fi lulaa wa fi laakhira adduuniya aakhiraba xamdan axmaduka xamdan ama xamdan baa kusaa kasiiran fara badan oon tiro lahayn oon la koobi karaynin ayiban oo wanaagsan oo nuqsaan iyo ceebaan lahayn ama khaalisa ah oo saalixa ah oo riya iyo istus aanu ku jirin ayaan ku mahadinaynaa mubaarakan fiihi oo joogto ah oo aan kala go-aynin barakaysan ayaan ilaahay ku mahadinaynaa waxaa jidka aynu ka qaadanaynaa inuu maamuumigu isla markaba sidaa culimada ay shafciyada qabaan inu samca lahu liman markuu yidhahdo inuu rabbanaa walaka alxamd ama rabbanaa walaka alxamdu keliya inuu yidhahdo isla markaba uu maqlo samca lahu liman xamida imaamka ila faqaadar juwara nin baa markiiba yidhi ayuu xadiidku tilmaamayeen waxaa kaloo xadiidka qaana malaa'igtu inay markaa u baratamaan munaasafo iyo munaafaso iyo tartan khayrka ay ugu jiraan ehelkiisana ay jecel yihiin malaa'igta qaarkood inay qoraan daacaadka iyo wanaagga malaa'igtii xafadada ahayd ee bini aadmin eelisaba y qayrkooda waxaa nabiguna sala allahu calayhi wasalam inoo sheegay xadiis imaam bukhaari warinayo inay ilaahay u sugnaatay malaa'ig waddooyinka wareega oo dadka ilaahay xusaya raadiya oo markay eraan qole ilaahay xusaya isugu yeedhaan sare halumu ilaa xaajatigu waa tan dantiini iyo waxa u socoteena kaale bay odhanayaan marka wixii wanaagsanee qofku yacni malaa'igta ayaa qoraysaa nabiga sala allahu calayhi wasalam wax khusuusiyadeed inuu malaa'igta arko saxaabada iyo cid kale markii laakiin nabiga iyo khusuusiyaadkiisa ay ka mid ahay haddaba rabbanaa laka alxamdu waxay nabiga sala allahu calayh wasalam kaga sugnaatay afar lafdi in yar kala duwan rabbanaa walaka alxamdu way ka sugnaatay rabbanaa laka alxamdu oon waawila soconna way kaga sugnaatay allaahuma rabbanaa laka alxamdu oo allaahuma ay la socoto allaahuma rabbanaa walaka alxamdu na way ka sugnaatay mid walibana way gudaysaa marna inuu tan la yimaado marna tan la yimaado ayaa fiican waxaa kaloo adgaarigii ka mid a ah, mil asamaawaati wa mil alardi yacnii waxaan ku mahadinaya ku sugnaatay xamdigaasoo mila samaawaati samaawaadka muggooda wa mila alardi dhulka muggii ah waa baynahuma iyo wax u dhaxeeya wa mila maa shay muggii ah shiita aad doonto min shayin waxa bacdu intaa kadib ahla ahanaa'i walmajd yaa ahla ahanaa'i walmajdi ilaahay ammaanta iyo sharafda iyo weynida ahalka wahaayo axaqu maa qaala alcabdu addoon wuxuu yidhi waxa ugu xaqnimo badan wa kullunaa laka cabd dhammaan dayo addoon baanu kuu nahay addoon wuxuu yidhaha waxa ugu xaqsan allaahuma yaalow laa maanica mid mancini ma jiro limaa acdayta waxaad bixisay walaa mucdiya mid bixinoo siina ma jira limaa manacta waxaad diiday walaa yanfacu anfici maaya daljaddi hodannimo iyo maal badnaan kalihiin minka xaggaaga aljaddu ay jaddu hodannimadiisa iyo maalqabeenimadaysaasi adiga ilaahay oo agtaada waxay ka tari ma jiro xadiidkan imaamu muslim iyo kayrkii ayaa warinaya waxaana laga warinayaa saxaabiga weyne abi saciid alkhudri ayaa laga warinaya waxaanu leeyahay kaana rasuul lahi salى اllahu alayه waslm idaa rafaca ra'sahu min arukuuci marka uu madaxiisa rukuucda kor uga soo qaado wuxu odhaya rabbanaa laka alxamdu ilaahayow mahad baa kuu sugnaatay mil-a samaawaati waa xaalu yahay samaawaadka muggooda ama mil-u samaawaati xamdigaasoo samaawaadka muggooda digrigaasaa markaas uu odhan jiray lafdiga muslim ibnu cabaas laga warinayo ana nabiya kaana idaa rafaca ra'su min arukuuc allahuma rabbana laka alxamdu milu samaawaati cabdillaahi bni abi awfa isagana wuxuu ka warramaya nebigu inuu odhan jiray allahuma laka alxamdu mil asamaawaati saxaabo fara badan oo aymo fara badani ay warinay ka warinayaan ayay ka sugnaatay waxaana waaye mil asamaawaati ilaahayow mahad ayaa kuu sugnaatay rabbanaa walaka alxamdu rabbanaa laka alxamdu mil-u samaawaati samaawaadka mugooda samaawaadka buuxinaya xamdi samaawaadka buuxinaya ilaah kuu sugnaaday waa mil alardi dhulka buuxinaya dhulka muggi ah waa baynawa iyo wuxuu udhaxeeya oo dhan xamdi buuxinaya ayaa ilaahayow kuu sugnaaday wa mil-a maa shay muggii iyagoo buuxinaya shita adoonto adugu ee min shayin waxa bacdu intaa kadib samaawaad iyo dhul dabadood wax alliyaariya wixii adoonto ee kale muggi ah waxaad markaas yacnii mahad wax kasta oo jira muggi ah oo buuxinaysa buuxinaysa wax alliyaariya waxa ahaan doonay adugu adoonto macnaha waa xamdi iyo mahad aan la soo koobi karayn weeye ahla hanaa'i walmajdi yaa ahla hanaa'i walmajdi haddii la nasbiyo waa mas-uul cala nidaayo yaa ahla hanaa'i ammaanta ilaahay ehelka u ahayo walmajdi iyo weynida ama sharafda ehelka u ahayo ahlu hanaa'i walmajdi haddaad tidhaana huwa isagu ahlu hanaa'i walmajdi weeye axaqu maa qaala alcabdu axaqu maa shay waxa ugu xasan qaala alcabdu adoonu wuxuu addoon yidhaahdo yaquulu lcabdu macnaa addoon wuxuu yidhaahdo waxa ugu xaqsan allahuma laa maanic weeye laakiin wa kulunaa laka cabdu waa jumla muctarida oo soo kala dhex gashay wa kulunaa laka cabdu annagu dhammaantayo addoon baan ku nahay addoon wuxuu yidhaahdo waxa ugu xaqsan allahuma laa maanica lima acdayta ilaahayow cid mancin waxaad bixisa ma jiro wax bixin siday u dhan tahay ilaahayow adiga iskale wax kasta oo la haysto adduunyadaa lagu haysta adiga ayaa bixiya hanuun adigaa bixiya arsaaq adigaa bixiya aqoon adigaa bixiya yacni wax kasta adigaa bixiya waxaad bixisana cid is hortaagaysaaye ma jirto walaa mucdiya limaa manacad wixii aad yacnii waxaad mancido ee aad diidana cid siini ma jiro laa axada yastatiic qof garayaa ma jiro cidaad wuxu diiday bixikmatiga cadlika aada ugu diiday cid siin karaysaa ma jirto adaa maamul mutlaqi ku sugnaado walaa yanfacu waxna tari maayo daljaddi waa dalxadi waalghinaa wasacaada ka markaa dheefta iyo hodannimada u saaxiibka minka xaggaaga aljaddu ay jaddu hodannimadiisaasi iyo qarigiisa iyo maalkiisaasi waxba ka tari mayso waa xuduud iyo dheef adduunyo waxa wax ka taraya agtaada waxa weeye dhowaansho adiga lagu soo dhowaado daacadaada markaa qofku uu sameeyo wixii ku raali gelinaya markaa uu ka hormariyo xuduudda iyo dheefaha adduunyada uu ka hormariyo camalka iyo daacadiiyo ikhlaaska ayaa adiga agtaada wax ka anfacayo ka taraya ee hodannimo iyo qaninimo agtaada waxba ka tari mayso allah ina waafajiyo waxaynu markaa xadiidka ka qaadanaynaa in dikrigan qiimaha lihi uu ka mid yahay adkaarta rukuucda inuu ka mid yahay waana dikri aad iyo lxaad u qiimo badan oo inoo tilmaamaya ilaahay in lagu ammaano wuxuu ahl u yahay u mutay in ilaahay mar walba aada u qirto inuu isagu keligii maamulka uu leeyahay inaad ilaahay u hoggaansato wax walba aada u bandhigto wax kastaana waa min qadaa'i wa qadarihi milkigiisana ma ahaanayo waxaanu doonin adiga oo taa qiraya dee makhluuq iyo bini aadmi waxaan u awoodaynin inaad weydiisataa amaba aada amwaad iyo cid dhimatay baridaa dee waxay ka hor imanaysaa duxada aada akhriyaysaa bay ka hor imanaysaa ubad ilaahay baa bixiya arsaaq ilaahay baa bixiya shaqo ilaahay baa bixiya cid wax bixin kartaa walaa nebi baan bixin karin walaa malag baan bixin karin walaa mid dhintay baan bixin karin walaa mid nool baan bixin karin ilaahay ayaa laga doonaayo laga tuugaa ducaa sujuud waa ducadii sujuudda tannaa subxaana rabbi alaclaa wuxuu odhanayaa subxaana rabbi alaclaa rabbiga ii sarreeyey ayaa nasahan oo xumaan ka nasahan oo ka dheer buraya halaaa maraatin saddex jeer ayuu odhanaya asxaabu sunan ayaa warinaya waana xadiis saxiixa ah. waxaanay ka sugnaatay xudayfata bnu lyamaan sida lafdiga abu daawud iyo tirmidi uu yahay wuxuu la tugaday nebiga salى اllahu alayh waslm fakaana yaquulu fii rukuucihi subxaana rabiy alcadiim wa fii sujuudihi subxaana rabiy alaclaa ayuu odhanayay sidaasay markaa tilmaamayeen riwaayo imaamu muslim le iyo xudayfa islan laga warinayo waxa uu markuu sujuudayo waxa u odhan jiray uma sajada faqaala subxaana rabbiya alaclaa ayuu odhanayay sidaasay riwaayooyin kala gedisan ay tilmaamayeen lafdiga ibnu maaja xudayfat bnu lyamaan wuxuu leeyahay waidaa sajada qaala subxaana rabiy alaclaa halaaa maraat marka uu sujuudo saddex jeer buu subxaana rabiy alaclaa odhanayey subxaana rabiy alcadiima siduu saddex jeer u odhanayey wa bixamdihina waynu soo sheegnay iyaduna waa mid sugan oo nabiga sala allahu alay slm ay ka sugantay subxaana waxaa nasaanoo xumaan ka dheer rabbi alaclaa ilaahaygii sarreeyey alaaa maraad saddex jeer baa odhanaya culuwiga rukuucdii weynayn ayaa la sheego ama rukuuc facadimuu fiihi rabb rabbiga ku weyneeya sujuuddana dee ilaahay ku barya ayuu nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi markaa sujuudda waxa culuwiga loogu sheeg waa munaasabo maqaam kasta maqaal buu leeyahayoo maadaama markaa dee aada hoos tagtay oo aada markaa wejigii dhulka dhigtay ilaahay inuu hoosayn ka nasahan yahay ilaahay markaas uu sareeyo oo culuwi daato uu leeyahay oo ilaahay markaa carshigiisa uu ka koro maray khalqigiisa uu daalacanaya halkaa uu ka soo maamulayo khalqigiisana ka soocan yahay ayay tusinaysa culuwi lqahr inay khalqigoo dhammi gacantiisa ku jiraanoo wax ka baxsan aanay jirin culuwi lqadri in ilaahay sifooyinkiisu ay sarreeyeen culuwi oo dhan iyo sarrayn ilaahay bay u sugnaatay taase markaa munaasabaddu waa taa markaa sujuuda ku jirtaana ee nabigu sala allahu alayh wasalam leeyay aqrabu maa yakunu lcabdu min rabbihi huwa saajidun faksiru fihi ducaa xilligu addoonku rabbigii ugu dhow yahay waa markuu sujuudsanya ducada badsada ilaahay isagoo saa u sarreeyo khalqigiisa saa uga sarreeyo uga soocan ayaa haddana markuu wejigiisa iyo xubnihiisa halkii ugu sharafda badnayd uu foorariyo halkaa dhigo ilaahay dartii u dhigo ayuu noqday xilligu ilaahay ugu dhow yahay ee ilaahay ducadiisa iyo baryadiisa qabalaya maa tawaadaca axadu ilaa rafacahu llah ilaahay baa koryeelaya in allaha xarama cala naari an taakula aahara sujuud yacni dadka cusaadee la geliyo naarta halkii uu ilaahay dhulka u dhigayey inuu dabku cuno ilaahay waa ka xaaraantinimayey waxaa kaluu odhanayaa subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika ayuu odhanayaa oo ayadana waxaa tilmaamaya dee xadiidkii bukhaari iyo muslim ee aynu soo marnay ee markaa rukuucda ka hadlayey ayaa iyadana tilmaamayey inuu nabigeenu sala allahu calayhi wasalam marka uu rukuuco uu saa odhanayey markuu sujuudan uu saa odhanayey xadiidkii marka caayisha kaana nabiyu yaquulu fii rukuucihi wa sujuudihi wuxuu leeya subxaanaka allahuma rabbana wabixamdiga allahuma kfir lii ilaahayow idemna subxaanaka ilaahayow yacni allahuma yaalo waa ku nasaaya xumaan baan kaa dheereen rabbana anigo bixamdika mahadintaada ayaan ku dheehanay allahuma kfir lii ilaahayow ii dambi dhaaf ayuu odhanayaa markaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ayay ka sugan tahay weliba dee xilliyadii dambe ee markaa noloshiisa ayuu sidaa odhanayuu badsanayay waxaa kaloo odhanayaa subuuxun quduusu rabuulmalaa'ikati waruux subuuxun huwa ilaahay subuuxun ama ilaah aanu rukuuci ilaah aanu sujuudi subuuxun weeye sujuudii liman huwa subuuxun sujuuddaydi waxay u sugnaatay oo markay rukuucdahay rukuucdaydi waxay u sugnaatay liman huwa subuuxun cidda markaa nasahnaan badan ee xumaan ka dheer ee ka ee khalqigiisa o dhami nasahyaanay markaa xumaanta ka dheere ka nasahayaan quduusun ee dahaarada badan waa ka markaa daahirka ah qudhun iyo xumaan o dhan ka daahirkaa rabu lmalaa'ikati waruux malaa'igta iyo malakul jibriil ba rabbigooda sida aynu markaa dee ku soo marnay xadiidkii imaamu muslim iyo kayrkiiba ay warinayeen ee caisha laga warinayay kaana yaquulu fii rukuuci wasjuudi subuuxun quduusu rabu lmalaa'ikati waruux xadiidkii imaamu axmed kaana yaquulu fii rukuuci wa sujuudihi wuxuu odhanayey subuuxun quduusu rabuulmalaa'ikati waruux saddex jeer buu odhanayey lafdiga abu daawuud caaisha ana nabiya kaana yaquulu fii rukuuci wa sujuudihi subuuxun quduusu rabuulmalaa'ikati waruux ayuu odhanayey waxa kale oo odhanaya allahuma laka sajadtu ilaahay ow adigaan kuu sujuuday wabika aamantu adiga ayaan ku rumeeyey walaka aslamtu adaan ku hogaansaday sajada wejii wejigaygu wuxuu sujuuday liladii aliya khalaqahu abuuray wa sawarahu suureeyey wa shaqa samcahu maqalkiisa jeexee dilaaciyey wa basarahu iyo araggiisa tabaaraka allaahu allaha khayrkiisa iyo wanaaggiisa ayaa batay waa sarreeyey oo waa weynaaday oo khayrkiisa waa batay axsanu lkhaaliqiina kuwa wax suureeya ee wax qadara isagu ugu wanaaga badnaa ilaaha ayaa markaa uu wejigaygu sujuuday waxa warinaya digrigan imaamu muslim ayaa warinaya oo saxiixiisa ee ku soo saaray nabiga salى اllahu alayh waslm ayaanay ka soo dhaato saxaabiga horey waa cali bn abi aalib waxa uu leeya waidaa sajad intuu soo warramay istiftaxyo ka soo warramay rukuucdiiyo markuu sujuudana wuxuu odhanayay allahuma laka sajadtu wabika aamantu walaka aslamtu ilaa aakhirihi sidaas ayuu odhanayay lafdiga imaamu muslim wuxuu ahaa wuxuu odhanayay marka uu sujuudo ayuu markaas sidaas ayadana odhanayay oo macnaheedu markaasuu yahay allahuma ya allow laka adiga oo keliya sajadtu ilaahay kuu sujuuday wa bika adiga oo keliya unbaan aamantu ku rumeeyey walaka aslamtu adaan ku hogaansamay sajada weji wejigaygu wuxuu sujuuday waa xubnaa meeshay ugu qiimaha badnayde wuxuu sujuuday liladii khalaqahu ilaahay abuuray wa sawarahu suureeyey aladii khalaqaka fasawaaka facadarak yacnii sujuuddaa iyo cibaadadaa waxaa yani aada ku mudatay adigu waa adiga ay abuuray ee usuuriya saa quruxda badan iga dhigay washaqa samcahu basarahu ee jeexay ee dilaaciyey maqalkiisi ee aragiisa wejigii markaa u yeelay maqalkaa u yeelay dhegi markaa allah ka doodhegi u yeelay ee halkan araggii uga yeelay wasawarahu suureeyey ee suuradii ugu quruxda badnayd la u suureeye u yeelay ayuu usujuuday sujuuday ilaaha saan markaa mahadnaqiisa anugu mahadnaqayaan u sujuudiyo tabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin waxaa weynaaday oo khayrkiisu u batee allah axsanu lkhaaliqiina kuwa markaa wax sureeya ama wax qadara isagu ugu wanaagga badnaa waayo ilaahay cid aan ahayni waxba ma abuurto ayagoo ibni aadmigu wuxuu sameeyaan waa doorin iyo wareejin shay siba laga wareejiyo si kale loo wareejiyo laakiin cidda abuurka cadam iyo jirid la-aan wax ka keenta ruux iyo nafgelisa allah weeye qaacid kastoo wasurayso wux isku daya ilaahay ka ugu wanaagga badan isagu ee ugu sarreeya ee wuxuu sameeyey markaas cid samayn karta aanay jirin weeye marka xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa yacni inuu dikrigani markaa ka mid yahay adkaarta markaa sujuudda inuu ka mid yahay sujuudduna ay tahay markaa dee hoggaansan iyo isdulayn markaa ilaahay laysu dulaynayo iyo addoonku inuu markaa mar walba xasuusnaado waxa ilaahay uu siiyey ee nimco ah taa mahadnaqeedana uu cibaadada uu ka dhigo ayaynu markaa halkaa ka qaadanaynaa halkaa inoogu joogo derisku caawo